alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii atibyaan fii aadaabi xamalati alqur'aan faslun fi istixbaabi taxsiini asawti bilqur'aan kani waa fasal fasalkaasoo ku saabsan codka in la wanaajiyo jeclaysiga la jeclaysanaayo ama la sunnaynaayo bilqur'aani qur'aanka codka lagu wanaajiyo oo cod wanaagsan oo qurxoon lagu akhriyo ajmaca alculamaau radi allahu canhum min alsalafi walkhalafi min alsaxaabati waltaabiciina waman bacdahu min culamaai alamsaari a'imati almuslimiin culammadu waxay ku ijmaaceen culammadaas oo salaf iyo khalafba ka mid ah laga soo bilaabo saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo taabiciintii iyo ciddii ka dambaysay oo culammadii beledada ka mid ah a'imati almuslimiin culamaail amsaarkaasoo imaamyaalkii muslimiinta ahaaday cala istixbaabi taxsiini asawti bilqur'aan in codka la wanaajiyo in la jeclaysanayo bilqur'aani qur'aanka lagu wanaajiyo bilqur'aani taxsiinka ay ku tacalluqdaa wa aqwaaluhum wa afcaaluhum mashhuuratun nihaayata ashuhra hadalladooda culammadu ay yidhaahdeen mawduuca ku saabsan iyo ficiladooda ay sidaas sameeyeen oo codka qur'aanka ay ku akhrinayeen ay wanaajiyeen mashhuuratun waa caan nihaayata ashuhra kama dambaystii caannimo ayay caan tahay aad yo aad bay u caan tahay aqwaashoodii iyo afcaashoodiba fa naxnu mustaqnuuna can naqli shayin min afraadiha mustaqnawna mise mustaqnuuna yama saxan in la godo mise in la kor dhigo haye waayo haye waa garta waa garta waa waa saa loo sheegay weeye waa mustaqnuuna waa ismu faacil weeye ismu faacilkana qablul waa hoos dhignaa oo mustaqnin ayuu ahaa almustaqni ism mafcuulkuna waa mustaqnaa marka hadday ism mafcuul noqon lahayd mustaqnawnaa la odhan lahaa laakiin waa ismu faaciloo mustaqnii baa asalku ahaa mustaqnin baa badan in markaa la jaro oo tanwiinta loo jaro ayaa shacrabi ahaanna waxaa bannaan mustaqniina in la yidhahda waa bannaan tahay oo qaadii iyo qaadin labadaba waa bannaan tahay laakiin aksar waxaa qaadin iyo mustagnin ayaa marka aksar ah haadin yacni saasaa badan laakiin haadii iyo waxa weeye mustaqnii iyo qaadii iyo waalii in la yidhaahdaa carabi ahaan waa jaa'is waana fasiix qur'aannimadana mawaadicda qaarkood waa la akhriyey min waaqi qiraa'aadka sabcada qaarkood waxay akhrinayan min waaqa min waaqin waaqii haadii waalii suuratu racdi dhammaan ya-da inay isbaatiyaan quraa'u sabcaha qaarkood baa isbaatinaya qur'aannimaa loo akhriyey saas aawadeeda weji fasiixa weeye laakiin wejiga kale aksar ah oo in markaa la jaro calaa kulli xaal maadaama markaa xarfiga cille xarafka ka horeeya uu hoos dhignaa wuxuu noqonayaa in la beddelo kasradaas mar haddii waa waawu damiir markaa uu raacay xarfu cillihiina iltiqaa saakinaynka loo jaray waxay noqonaysaa in markaa la godo yacni kasradii damme lagu beddelo mustaghnuuna weeye si kale ma dhaqnaa fa naxnu mustaghnuuna annagu waa ka maarannay buu yidhi can naqli shayin wax inaynu soo raro min afraadiha riwaayaadka iyo aqwaasha iyo ficilada afraaddooda ka mid mida inaynu soo naqlinno xaajo uma qabno mustaqnin baynu ka nahay mustaqnuuna ayaynu ka nahay qaar ka maarmaynu nahay wa dalaa'ilu hada min xadiisi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam mustafiidatun cinda alcaammati waalkhaasa dalaa'isha mas'aladaa u deliilka min xadiisi rasuulillahi sala allahu alayh wasalam xagga xadiiska rasuulka xaaluu ka ahaaday ama axaadiista rasuulka xaaluu ka mid ahaaday sal allahu calayhi wasalam mustafiidatun waa fara badan tahay oo way faaftay cinda alcaammati waalkhaasa dadweynaha iyo dadka gaarkae xulka agtoodaba caam bay ka taho waa ka faaftay caammada waxaa loo jeedaa dadweynaha ayaa loo jeedaa khaasadana waxaa loo jeedaa culammada ayaa loo jeedaa ka xadiisi zayinu lqur'aana biaswaatikum waa sida xadiiska nebigu uu yidhi sala allahu aleyh wasalam zayinuu qurxiya alqur'aana qur'aanka qurxiya biaswaatikum cododkiinna ku qurxiya wa xadiisiya xadiiska laqad uutiya mizmaaran waxaa la siiyey yacni mizmaar baa la siiyey bimacnaa cod dananaya oo qurux badan ayaa la siiyey min mazaamiiri ali daawuuda ama laqad uutiita mizmaara min mazaamiiri ali daawuda waa inagii hore usoo marray wa xadiisi ma adina allahu lishayin maa adina linabiyin xasani sawti yataghannaa bilqur'aan waa innagii soo marray yacni markaa ilaahay uma dhegaysto shay siduu u dhegaysto nebi cod wanaagsan oo qur'aanka akhrinta uu akhrinayo ku qunnaynayo oo bimacnaa wanaajinaya sida uu u dhegaysto shay kale uma dhegayso wa xadiisii lallahu ashaddu adanan iyo xadiiska lallahu ashaddu adanan waqad taqaddamat kulluha fi lfasli asaabiqi axaadiistaa dhammaantood waa soo hormarto waxay ku soo hormartay fasalka yacni kan ka horreeyey ayay ku soo hormartay waana soo sharaxnay waa macnaynay wa taqadama fii fasli tartiili xadiisu cabdillaahi bni lmugafali fii tarjiici nabiy sala allahu aleyh wasalam alqiraa'a waxaa ku soo hormaray fasalka tartiilka ku saabsan qur'aanka in la tajwiidiyo qiraa'adiisa la wanaajiyo xadiisu cabdullaahi bni mugafal xadiiskii cabdullahi ibnu mugafal oo fii tarjiici nabiyi sala allahu alayh wasalam ku saabsan celcelintii nebigu sala allahu alayh wasalam ku celceliyey alqiraa'ata akhrinta uu ku celceliyey wa ka xadiisi sacdi bni abi waqaasin wa xadiisi abi lubaabata radia allahu canhuma iyo sida xadiiskii weeye ee sacdi bni abi waqaas iyo xadiiska marka abi lubaaba radia allahu canhuma labadaa saxaabi labada axaadiisa ay soo wariyeen xadiiska ay soo wariyeen ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam man lam yataganna bilqur'aani falaysa minna man lam yataganna kaan qurxinnin oo ku qunnaynin bimacnaa aan wanaajin codkuu qur'aanka ku akhrinaayo bilqur'aani qur'aanka falaysa minna nagama mid aha bimacnaa dayra ayuu naga yahay rawaahumaa abuu daawuuda waxaa soo wariyey xadiiska abuu daawuud biisnaadayni jayidayni laba sannadoo wanaagsan buu ku soo wariyey abuu daawuud wa fii isnaadi sacdin sanadka xadiiska sacad waxaa ku sugan ikhtilaafu laa yadur ikhtilaaf aan waxba dhibaynin baa ku sugan abulubaaba magaciisa waxaa la yidhahdaa bashiir ayaa la yidhahdaa culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa la yidhaahdaa rifaaca laakiin waxaa la ysla ogol yahay in cabdimundir inuu yahay waa la ysla ogol yahay waana saxaabi labada xadiis culammada qaarkood waxay cilleeyeen xadiiskaa sacad bay cilleeyeen ikhtilaafka ku sugan daraaddeed bay ku cilleeyeenoo culamada qaarkood waxay u arkaan iclaalkaasi xadiiskaa inuu waxyeelaayo oo uu sawaab ku yahay xadiisku inuu yahay min xadiisi abi lubaaba ee ikhtilaafka ku dhacay marka xadiiska sacad sawaabku uu yahay in laga dhigo xadiiska abi lubaabe khalad ay sidaas yadaa u dhacday culammada markaa qaarkood oo nuqaadda ka mida ayaa wejiga noocaasa maray laakiin nawowi wuxuu tilmaamay isagu inaan ikhtilaafkaasi waxba yeelayn oo labaduba ay wada jayid yihiin ayuu tilmaamay ikhtilaafaadka axaadiista ku dhaca sanadadooda ku dhacaana wakhtiyada qaarkood dhib waa yeelataa wakhtiyada qaarna dhib ma yeelato mawdicanna mar haddii sanad kaleoo jayida ahoo laysla oggol yahay uu yaallo yacni markaa kan kuma asixin saxaabigane saxaabigan kaleu ka asaxay in la yidhaahdaa yacni xagga macnaha markaa dhibi kuma sugna wax markaa ee dhibana inaguma keenaayo qaala jumhuuru lculamaa'i waxay yidhahdeen culammada badankoodu macnaa lam yataganna lam yataganna macnaheedu lam yuxasin sawtahu waa ma wanaajin codkiisa ayaa looga jeedaa oo taqannigu waa wanaajinta la wanaajiyo culammada agtooda khilaaf baa ku jira taganniga horena waa u yara ishaare bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin tagannigu waxa weeye waa taxsiinu sawtka waana sida culammada badankoodu mareen oo waxay yidhaahdeen wanaajinta codka la wanaajiye ayaa laga tilmaamaya a'immada qaarkoodna waxay yidhaahdeen taqaniga waxaa loo jeedaa ay man lam yastagni bilqur'aani kaan qur'aanka ku maarmin oo inuu cid wax weydiisto aan kaga maarmin ama cid kale uu tamaaciyo oo istiqhnaa bay ku fasireen wejigaana a'imada qaarkood baa laga soo naqliyey sufyaan baana laga soo raray laakiin agsarka culammadu wejigaa ma marin wejigaa ma marin badanku waxay u badan yihiin taxsiinu sawtka in laga tilmaamayo ayay u badan yihiin taas ayay marka u badan yihiin wejigaa ay mareen jamaahiirtu ayaana fiican wa xadiisi ilbaraa ibni caazibin radia allaahu canhu qaala samictu nabiya sala allahu alayh wasalam qara'a fi lcishaai bittiini wazaytuun iyo xadiiska bara ibni caazib ilaahay raalli ha ka noqdee qaala inuu yidhi samictu nabiya sala allahu alayh wasalama waxaan maqlay nebiga sala allahu alayh wasalama qara'a fi lcishaa nebiga ayaan maqlay qara'a xaal uu ku akhriyey filcishaa'i salaaddii cishe marka uu ku akhriyey filcashaa'i haddaad tidhaahdo dee waxay noqonaysaa tii la cuni jiray haa macno kaley markaa kaa noqoto waa cashadii bay kaa noqonaysaa haddaad caynka kor dhigto filcishaa'i salaaddii cishe ayuu wuxuu ku akhriyey bitiin wazaytuun yacni suuradda watiin wazaytuun ayuu ku akhriyey fama samictu axadan axsana sawtan minhu wuxuu baraa yidhi ma maqlin axadan cidnaba ma maqal ciddaasoo axsana sawtan ka wanaagsan xagga cod ahaan minhu nebiga sala allahu alayh wasalam ka cod wanaagsan ma maqal bimacnaa sida uu nebigu ugu akhrinaayey suuradda ee ugu akhrinaayey codkuu ku akhrinaayey cod ka wanaagsan ma maqlin buuri rawaahu lbukhaariyu wa muslim waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim qaala alculamaa'u raximahum allahu tacaala culammadu waxay yidhaahdeen ilaahay ha u naxariisteen raxima markay tahay facilo ay tahay waa mutacaddi waana sida waxa weeye damiirka haada ee maxalu nasbada yaalle mafcuulka dhacay loo ilxaaqiyo oo loola xidhiidhiyey laakiin marka raxumo la yidhaahdo oo xaada la godo faculo laga keeno waxay noqonaysaa laazim bay noqonaysa laazim ayay noqonaysa marka tii mutacaddiga ahayd hadda tani weeye faqad raximta waata qur'aankaba ku timi raximtah fa yustaxabbu taxsiinu sawti waxaa la jeclaysanayaa codka in la wanaajiyo bilqiraa'ati akhrinta lagu wanaajiyo wa tasyiinuhaa iyo in la qurxiyo maa lam yakhruj inta aanu bixin can xaddi alqiraa'ati yacnii xadkii akhrinta aanu ka bixin bitamdiidi jiidjiid uu jiidjiido aanu kaga bixin fa in afrada hadduu ku talax tago yacnii jiidjiidka xataa zaada xarfan ilaa uu xaraf kordhiyey aw akhfaahu ama xaraf qariyey fa huwa xaraamun waa mid aan bannaanayn wa ama alqiraa'atu bilalxaani yacnii qiraa'ada wax lagu akrinaya miyaa alalxaan lagu akrinaayo faqad qaala wuxuu yidhi ashaaficiyu raximahu allahu tacaala shaafici wuxuu ku yidhi fii mawdicin meel wuxuu ku yidhi akrahuhaa waa nacaya oo waa karaahiyaysanaya qiraa'atu bilalxaan wa qaala fii mawdicin mawdic kalena wuxuu ku yidhi laa akrahu hama karaahiyaysanayo laba riwaayoo kala duwan baa laga soo naqliyey oo labadaba laga sheegay musani mukhtasarka wuxuu kaga sheegay inuu yidhi laa ba'sa biha shaafici buu ka sheegayaa rabiic ibnu sulaymaan aljiizina waxa uu ka sheegay shaafici waa ardaygii shaaficiye inuu yidhi waa makruuha saasuu ka sheegay marka waa laba riwaayo labadaba shaafici laga soo naqliyey qaala asxaabuna asxaabtayada shaaficiya waxay yidhahdeen laysat calaa qowlayni laba qowloo kala duwan kuma sugnaa bal fiihi tafsiilun tafsiil iyo kala saar baa ku sugan fa in afrada fi tamdiidi hadduu markaa ku tarax tago fi tamdiidi jiidjiidka uu jiidjiidaayo uu ku talax tago waa madka uu madaayo jiidjiidaayo tajaawaza alxadda oo xadkii uu dhaafo cadkii qiraa'ada masmuuxa ahayd buu dhaafay ee uu ka tallaabay fahwa aladii kariha waa ku nacay ee karaahiyaystay fa huwa iyo fahwa labadaba waa la odhan karaa labadubana waa fasiix qur'aankana mawaadicday kaga soo aroortay fa huwa iyo wa huwa yacnii waxay akhriyeen quraa'u sabcaha qaarkoodna haada inay reebaan qaarkoodna inay godaan waxaa la mid a markaa fahiya iyo wahiya ayaa iyaguna lamid in la xarakeeyo iyo in la reebaa labaduba bannaan fa huwa aladii kariha waa ku nacaya karahiyaysay shaafici in lam yujaawis haddaanu xadkii dhaafin fa huwa aladii lam yakrahhu waa kaanu nicinoo karaahiyaysan wa qaala aqda alqudaati wuxuu yidhi qudaaddii kii ugu markaa qadaaga badnaa nusakha qaar waxay qorayaan qaadilqudaati qaarna waxay qorayaan oo dabcadaha ka mida akhda alqudaati bay qorayaan waa qaadigii qaadiyadun baa laga tilmaamaya qudaadda kii xukumaayey fii kitaabihi alxaawi wuxuu ku yidhi kitaabkiisa alxaawi la yidhahdo maawardi weeyaani alqiraa'atu bilalxaani almawduucati lilagaani qiraa'ada lagu akhriyo bilalxaani laxanada lagu akhriyo iyo naqamaadka iyo sawdadka almawduucati loo dhigay lilagaani heesaha loo dhigay marka in lagu akhriyaa in akhrajat hadday saarto lafdal qur'aani odhaahda qur'aanka can siiqatii odhaahdiisa ay ka saarto eraygii qur'aanka ama xuruuftii qur'aankay waxay ka saartay can siiqatii odhaahyadiis waxay ku saartay biidkhaali xarakaatin fiihi xarakaat in la soo dhex geliyay ku saartay aw ikhraaji xarakaatin minhu ama xarakaat inay markaa aw ikhraaji xarakaatin ama xarakaatin la saaro biidkhaali xarakaatin minhu xarakaat in la soo geliyo bay kaga saartay aw ikhraaji xarakaatin minhu ama xarakaat qur'aanka ka mida ah inay ka bixiso ka saarto aan la akhriyin ayay markaa kaga saartay xuruuftii qur'aanka iyo lafdigii qur'aanka siiqadiisii oo meelaha qaarkood sidii loo jiidjiidaayey baa wax kale soo galeen oo xarakaad kale iyo xuruufo kale siyaado ku noqdeen meelaha qaarkoodna sidii naqamaadka loola eeganaayey ayaa xarakaadkii qaarkood laga saaray oo laga tuuray aw qasri mamduudin ama mid madanoo la maday in la gaabiyo ay kaga saartay lafdiga qur'aanka siiqadiisii aw maddi maqsuurin ama mid markaa maqsuur ah oo aan dheerayn ayaa markaa in la mado ay kaga saartay aw tamdiidin yakhfaa bihi lafdu ama waxay kaga saartay jiidjiid uu eraygu markaa qarsoomaayo wa yaltabisu bihi almacnaa wa yaltabisu uu dhehgelaayo bihi isaga sababtiisana uu ku dhehgelaayo almacnaa macnuu fa huwa xaraamun markaa xaaraan weeye yafsuqu bihi alqaari caraantaasoo sababteeda uu ku noqonayo qaari'gu mid faasiqa uu ku noqonayo wa ya'samu uu ku dembaabayo bihi isaga sababtiisa almustamicu kii dhegaysanayana uu ku dembaabayo liannahu cadala bihi can nahjihi alqawiimi ilaa licwijaaji liannahu cadala bihi sababtuna waxay ahaatay qur'aankii wuxuu kala weecday oo ka leexiyey can nahjihi waddadiisii alqawiimi toosnayd ilaa licwijaaji wuxuu u leexday markaa qalloocin yacni qallooc uu qalloocsamo ayuu u leexday wallahu tacaala yaquul ilaahayna isagaa korreeye wuxuu yidhi yaquulu bimacnaa qaala qur'aanan carabiyan hayra dii ciwajin yacnii allah wuxuu markaa ka yeelay qur'aanka qur'aan carabiya ama wuxuu soo dejiyey qur'aan carabiya ayuu soo dejiyey qur'aankaas carabiga ahoo hayra dii ciwajin aan qalloocu saaxiib ahayn wax qallooca aan lahayn qaala fa in lam yukhrijhu laxnu maa maawardi wuxuu yidhi haddii laxnigu aanu ka saarin waa siiqada loo akhrinaya ayaa looga jeedaa iyo naqmada lagu akhrinaye can lafdihi odhaahdiisii haddaanu ka saarin wa qiraa'atihi akhrintiisii calaa tartiilihi ay kaa'inan calaa tartiilihi inuu markaa ku sugan yahay tartiilkiisii iyo wanaaggiisii uu dhignaa ee u ratibnaa yacni haddaanu ka bixin ee kaa miduu ku sugan yahay uu daayo sidaa ku baaqi yeelo kaana mubaaxan alqiraa'a bilalxaan waxay noqonaysaa markaa mubaax bay noqonaysaa buu sheikhu yidhi liannahu zaada bialxaanihi sababtuna waxay tahay wuxuu ku kordhiyey alxaantiisaas bimacnaa naqamaadkaa iyo codadkaa uu ku akhrinayo fii taxsiinihi qurxinta uu qurxinayo ayuu ku kordhiyey oo waa qurxiyo in qur'aankana qiraa'ada la akhrinaayo la qurxiyo waxay tahay mid fiican haadaa kalaamu aqda alqudaa kaasi wuxuu yahay qaadigii qaadiyada hadalkiisii ayuu yahay tacbiirka la isticmaalayo aqda alqudaati la isticmaalayo ama qaadi alqudaati la isticmaalayo culammadu waa isku khilaafaan oo laqab ahaan in cid lagu magacaabo ama lagu naanayso ahlucilmiga qaarkood baa diidaya culamada qaarkoodna waa saamaxan culammada diidaysaa waxay daliishanaysaa xadiiska markaa sheegaya in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ina aqnaca ismin cinda allaahi rajulun tasamaa bimaliki alamlaak yacnii magac ka ilaahay agtiisa ugu liitee ugu dullaysana ugu hooseeyaa waa nin isku magacaabay ee melikal amlaak isku magacaabay melikal amlaak waxaa loo jeedaa waa boqorkii boqorrada ayaa loo jeedaa riwaayo kale waxay sheegaysaa awdacu ismin wa aqnacu ismin yacni waa magac ka ugu liita ee ugu dullaysan saas aawadeed boqorkii boqorrada allah oo keliya ahaaday marka melikulmuluuk siduu ilaahay u yahay oo aan cidinla wadaagin waxaa la mid a ah axkamulxaakimiin alaysa allaahu biaxkami alxaakimiin ilaahay axkamulxaakimiin sow ma aha yacni waa yahay baa loo jeedaa shaksi haddii axkamulxaakimiin lagu magacaabo waxay noqonaysaa inay shabah ku yeelanayso melikulmuluuk qaadi lqudaati iyo aqdal qudaatina noocaasoo kale weeyo mawduucaasay shabbahaysaa bay markaa yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood marka waxay noqonaysaa ixtiraam yacni ilaahay la ixtiraamaayo waa inaan tacaabiirta noocaas oo kale a la isticmaalin melikulmuluuk in la yidhaahdo ama axkamulxaakimiin la yidhaahdo ama aqdalqudaat ama qaadilqudaat in la yidhaahdo bacdu ahlicilmi baa saamaxa in qaadi lqudaat la isticmaalo waxaa la ysla ogol horta haddii beled lagu qaydo inaan dhibi ku sugnay oo haddii la yidhaahdo qaadi qudaati beledi kada ama qaadi qudaati misra ama qaadi qudaati sacuudiya beled beledada ka mida lagu qayday markaasaa waxaa la yidhi beledka qudaaddiisii ayuu markaa qaadiga ugu sarreeye wada xukumayuu yahay haddii caynkaa la yidhahdo wax dhibi kuma sugna laysmana odhanayo ciddan qudaadoo dhan wada xukumaysaa ee dhammaan ka wada sarraysaa miyanay allah ahayn lays odhan maayo marka taa yada waa laysla ogoliyey ee haddaan la qaydin yacni ma lagu magacaabi karaa cid makhluuq ah qaadi lqudaa ama aqda alqudaa iyo tacaabiirta la mida ma lagu itlaaqi karaa taas culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa lagu itlaaqi karaa e waayo isimka asmaada ilaahay almelik baa ka mid ah marka melikulmulukna allah waa la yidhaahdaa laakiin asmaada ilaahay waa tawqiifiyo asmaada ilaahay qaadi kama mid aha oo alqaadi asmaada ilaahay kuma jiro qaadi alqudaana asmaada ilaahay kama mid aha maadaama aynay ka mid ahayn yacni ixtiraam magac ilaahay la ixtiraamaayo in markaa la yidhahdo makhluuq looguma itlaaqi karo meesha ma taallo mar haddii magacani aanu magacnimo ilaahay aanu ugu sugnayn laakiin culamada qaarkood waxay leeyihin taasi yaynay sugnaanbe aqda alqudaa waxay shabbahaysaa axkam alxaakimiin oo axkam alxaakimiin iyo aqda alqudaa yacni xagga macna ahaan bay iskaga mid ka tahay marka sidaas aawadeed ayaa lafdiga noocan ah in la isticmaalaa aynay habboonayn waxay u badan tahay culammada isticmaali jirtay inay u qabeen qiyaaska caynkaasee looga qiyaasanayo axkam alxaakimiin iyo melikulmuluuk inaanu ahayn markaa mid sugan saas aawadeed yacni dhibi aanu ku sugnayn aan laysna odhanayna aqda alqudaa ama qaadi alqudaa ilaahay baa loo jeedaa aanay lays odhanayn sheekha uu halkan ku sheegayaana waa maawardi sheekha la yidhaahdo kitaab weyn oo fiqi uu leeyaho alxaawi la yidhaahdo oo dhowr iyo labaatan mujallad ah waana kitaab matbuuca oo la heli karo wuxuu sheekhuu yidhi hadalkii isagoo nawowi qaatay wa hada alqismu alawalu min alqira'ati bilalxaani almuxaramati musiibatun ubtuliya biha bacdu alcawaamimi aljahala mas'alada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay qiraa'ada qur'aanka la akhrinayo in la wanaajiyo oo cod wanaagsan oo quruxsan lagu akhriyo qiraa'ada qur'aanka la akhrinayaa la wanaajinayaa wanaajintaa fadiila ku jirta yacni sunno weeyo ilaahay baa jecel haddii qur'aankii qiraa'ada la akhrinaayo la wanaajin waayo dee wuxuu noqonayaa in lagu sugan yahay arrin laga fiican yahay in lagu jiro bale xadiiskani wuxuu sheegayaa man lam yataganna bilqur'aani falaysa minna falaysa minna shayga ku soo aroorayna waxaa laga qaataa waciid ilaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen ashyaada ku soo aroortay laysa minnaa waxay gelaysaa kabaa'irtay gelaysaa bacdu ahlicilmi baa maray shay kasta oo nebigu yidhaahdo sala allahu alayh wasalam ruuxa waxaa sameeyaa ama waxaa samayn waayaa laysa minnaa dembi kabiiraa buu ku jiraa bay yidhahdeen daa'ifo culammada ka mida ah sidaa ku tagay layskuma wada waafaqsanaa taqanigaa waxa soo gelaya taxsiinka qiraa'ada la akhrinayo qur'aankii qiraa'ada la akhrinaayay in xaraf walba xarafka kale laga sooco oo si wanaagsan oo quruxsan loogu dhawaaqo sidaa wanaagsanee quruxsanna waa sidii carabtu u akhrin jirtay waa sidii carabtu xarafka ugu dhawaaqi jirtay marka xarafka in xaqiisa iyo mustaxiqiisa la siiyo meeshii madnayd la mado meeshii qunnaysnayd la qunneeyo meeshii ikfaaga ikhfaaga lalahayd ikfaa lagu sameeyo ikfaa lagu sameeyo codka intii la ysku dayi karo in la wanaajiyana in la wanaajiyo bimacnaa qiraa'adii in la iyadoo mujawada ah in haddana codkana la sii fiicnaysiiyo oo cod wanaagsan lagu akhriyo sheikhuna waxa uu tilmaamay culammadu inay ku ijmaacsan yihiin salaf iyo khalafba haddii saxaabadii laga soo bilaabo taabiciintii iyo culammadii ka dambaysayba dhammaan inay ku ijmaacsan yihiin oo isku waafaqsan yihiin codka in qur'aanka lagu wanaajiyaa inuu yahay shay wanaagsan oo fadiilo ah oo mustaxab ah hadallo badan iyo aqwaal badan oo sidaa sheegaysana waa jirtaa axaadiistii nebiga sala allahu alayh wasalam ee mawduucaa sheegaysay bacdi ka miduu shiikhu soo arooriyey axaadiistana in badan oo ka mid a horaynu u soo marro waxaynu ku soo marray baabkii kan ka horreeyey iyo baabkii hore ee tartiilka ku saabsanaa labada fasal fasalkii kan ka horreeyey iyo fasalkii tartiilka ku saabsanaa baynu ku soo marray axaadiis kale uu ku sii daray shiikhuna waa jiraanoo halkan uu u sii idaafeeyey oo uu ka mid yahay xadiiska man lam yataganna bilqur'aani falaysa minna oo uu ka mid yahay xadiiska bara ibnu caazib ee nebigu sala allahu aleyh wasalam suuratu tiin inuu akhriyey oo salaad cishe ku akhriyey waxaa loo jeedaa faatixada dabadeed buu markaa akhriyey baa laga tilmaamay saxaabigu wuxuu tilmaamayaa cid ka cod wanaagsan ma maqlin buuhi famaa samictu axadan axsana sawtan minhu marka codka qur'aanka lagu akhrinayo waa in la wanaajiyaa wuxuuna sheikhu tilmaamay culammadu inay sheegeen in la jeclaysanayo la sunnaynaayo codka qur'aanka lagu akhrinayo in la wanaajiyaa inuu mustaxab yahay oo ay sunnaynayaan culammadu markaa in codka la wanaajiyo oo qiraa'ada lagu wanaajiyo lana qurxiyo laakiin waa inaanay u bixin yacni tamdiid markaa aynay u bixin la iska jiidjiidayooo naqmada un la xaq siinayo iyo codka wanaaggiisa iyo quruxdiisa iyo jiidjiidkiisa ee eh, laakiin qur'aanka xadkiisa waa in la eegaa oo aan wax tacaddiya lagu samayn oo hadduu luuqda un qofku markaa iska macaansado dee luuqdii xadkii qur'aanka waa kala baxaysaa waxaa dhici karta markaa meelaha qaarkood xuruufi inay ziyaado noqoto waayo dee haddaad godaalkii jiiddo wow baa imanaya haddaad fadxadii jiiddo alif baa imanaya haddaad kasradii hoos dhigii haddaad jiiddo waxaa imanaya ya baa imanaysaa waatay culammada qaarkood ay yidhaahdaan yacni xuruufta ee xuruufu cillaha markaa ah yacni waawga iyo alifka iyo ya'du waa furuuc xarakaadkuna waa usuul waatay yidhahdaa alwaawu bintu damma wawgu waa markaa dammada markaa inanteedii weeye bimacnaa dammadii haddaad siido waw baa imanaya alifkuna waa bintulfatxa yaaduna waa bintulkasra waatay qaarkood ka cabbiraan waxaa la ysla ogolaya haddii la jiido inuu waw imanayo ta ku saabsan mid baa ta kale ka faracaa la yslama ogola culamada qaarkood baa waxay leeyihiin maya waa cagsiga oo waayo dammadu waa wow yar kasraduna waa ya' yar fatxaduna waa alif yar marka xuruufta asal ah xarakaadkaa faraca qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay mid waliba waa asal waana qowlka ugu fiican midna ka kale farac kama aha midna ka kale marka waxa weeye markaa farac kama aho kama dhalan mid waliba waa asal waalaasuha aslun liaxrufi maddiha waackis walacdalu annahumaa aslaani ibraahim aljacbari waa ka odhanaya yacni saddexdooda markuu sheegaayo saddexda xaraf wa halaahuha aslu liaxrufi maddiha yacni saddexda xarako asal waxay u tahay xuruuftii markaa madka ayay markaa asal u tahay waxkis waa qowl labaad dabagedi oo waxaad tidhaahdaa xuruufta usuul ah xarakaadka furuuc ah walacdalu annahumaa aslaani laakiin sida markaa dhexdhexaadkay waxay tahay ee fiicani in la yidhaahdo mid waliba waa asalo midnaba ta kale kama farac aha oo xarakaadka iyo u xaruful mid midnaba ta kale farac kama aha mid waliba waa usuul ta kale ka madax bannaan almuhim qiraa'adii haddii lagu luuqeeyo luuqda uun la eego oo luuqdu siday ku macaantu layska yidhaahdo oo layska jiidjiido ama layska gaabgaabiyo meesha lays yidhaahdo waxay ku yaro qurux badan tahay jiidistana la jiido meesha la yidhaahdo naqmada iyo codku wuxuu luuqdu ku yaro fiicantaha in la gaabiyana la gaabiyo dee meelna waxbaa la tuurayaa meelna waxbaa lagu daraya qur-aankii in wax lagu daro oo wax lagu ziyaadiyo ama xarakaad ama xuruuf ama wax laga tuuraa dee midnaba ma bannaana waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa qiraa'ada markaa ku saabsan alqiraa'a bilalxaan wax la yidhahdaa soo dariday nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisu iyo taabiciintii iyo salafku waxay ku akhrin jireen qur'aanku isagoo tajwiidsan ayaa cod wanaagsan ay ku akhrin jireen qarnigii afraad baa waxaa timi arrin ku saabsan ee laxannada in la doono in lala eeg eegto oo heesaha sida loogu luuqeeyo kale inay qaar yidhaahdaan naqmada iyo codka aan ka qaadanno naqmadii iyo siduu codku u dhacaayay qaacaadkaasi sida u dhacayaan aan la eeg eeganno annagoo ilaalinayna inaanaan xadka ka bixin oo xaraf walba tajwiidkiisii aan siinayno oo waxaannu ku kordhinayno iyo waxaannu ka dhimaynaa aynay jirin luuqda markaysaga aan la eeganno arrinka noocaasaa soo darriyey qarnigii afraad baanu yimi markaasaa waxay keensatay qaarkood inay bartaan yacni kamannada iyo heesaha markaa inay bartaan hadhowna si ay qur'aanka u waafajiyaan waa shay cajiib ah yaa hadda markaa waxyaalaha markaa laga warramo wakhti horey dee timiyeen ee maqaamaadka ku saabsan oo la yidhaahdo maqaamaadkaa lagu akrinaya waa maqaamu kadaa buu ku akrinaya maqaamaadka caynkaa iyo caynkaasu ku akrinaya waxay ku dhisan tahay noocaas ya bal ka warran haddii waxa weeye wakhtiyada qaarkood nimanka quraada ah ee idaacadaha marka qur'aanka ka akhriyay waaweyn ee la yaqaano qaarkood marka waxa weeye shahaado muusikada ku saabsan ay soo qaadan jireen oo jaamacad uga soo bixi jireen muusikada si uu hadhowna maqaamaadka qur'aanka u waafajiyo oo laxanada ugu akhriyo ya mar bay shardi u ahayd baa la yidhi quraada yacni qaahiro marka idaacaddeeda ka akhrinaya inay markaa shahaado sitaan ku saabsan muusikada ama shiikh shahaadada muusikada sitaa inuu ku layniyey oo ku tababaray isagu shahaadada yaanu sideena inuu sidaa u akriyo halkaa waa hoos baa loo dhigaa halkaas saraa loo yaro dallacaa a ah, qalad baad samaysa waa dallacday halkaas waa halkii hoos loo dhigi jiray codkiibaa waxaa loo samaynayaa hirar markaasaa waxaa la odhanayaa laba labadhaci uu siduu u dhacaayey markaa naqmadu ay u dhacaysay waa in lala eegtaa oo sidaa loo akriyaa waxaa lagu qaladgaraynayaa yacni kamankii qaarkood saray markaa u dhacayaan qaarna hoos bay u dhacayaan alxaantu waxyaalahaasay ku saabsan tahay wakhti hore oo qadiimaanyatin waynaga tilmaannay in qarnigii afraad ay soo derdin markii dambena dee way sii fara badatay waaba kudkii oo kaba loo tolay wuxuu odhanayaa sheekhulislaam ibnu taymiya jumhuuru salaf way inkireen arrinka noocaas ah waxaana yidhahdeen waa bidco qur'aanka alqiraa'a bilalxaan in lagu sameeyo oo naqamaadkii iyo qaabkii uu dhici jiray luuqda heesuhu in la waafajiyaa waa bidco badanka jamaahiirtii salafkuna waa inkireenoo waa diideen bidcana weeye culamo kaloo badan baa saas yadaa tilmaantay aad iyo aad bayna culammada qaarkood ay u diideen culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa la eegayaa daabidka naqmaadkaa ha waafajiyo hadduu doonobe mar haddaan kamanka la garaacaynin laakiin siduu u dhacaayuun lala eeganayo ila in la garaaca kamankani waa xaaraanoo ma bannaane eh haddii aan markaa laga bixin oo xuruufaha qaarkood ama xarakaadka qaarkood aan la tuurin ama qaar aan lagu darin medkii aan la gaabin meeshii gaabnayd aan la dheerayn xarakaadka qaarkood aan la tuurin qaar kale aan la soo gelin xuruufaha qaarkood aan la tuurin xurufo kale aan la soo gelin xaalka noocaasa dhibi kuma sugnay culamada qaarkood yidhaahda quyuudda noocaas iyo shuruudahaasay u dhigeen shuruudaha ayay u dhigeen haddaad iminka marka internetka gasho oo aad maqaamaadka markaa waxaa ku qorto waxaa kuu soo baxaya ama qiraa'aadka markaysagaa maqaamaadka lagu akhrinayo waxaad arkaysaa yacni markaa qaari yacni waxa weeye inaan bahalka khabiir ku ah oo markaa qiraa'adii la eeganayo markaa u saxayo isagu wuxuu eegayaa naqmada naqmadaas u eegaya waxaad arkaysaa xataa qaar yarna carruura lagu tababarayo oo leeyahay markaa halkaa irfaxada ah, halkaa markaad marayso sara u qaad halkaa markaad maraysana hoos u dhig codka hoosaysi waxyaalaha noocaasoo dhan bay ku saabsantahy calaa kulli xaal qur'aanka qadarkiisa laa'iq uma aha in la yidhaahdo heesa iyo kamanaa loo baranayaa iyo in la yidhahdo heesaha iyo kamanada sida loogu luuqeeyaa la waafajinayaa iyo siday u dhacayaan iiqaacaadkooda ayaa lala eeganayaa in la yidhaahdaa mid qadarkii qur'aanka laa'iqu amaaha waana mid bidca diidmada la diidayona waxaa kaaga filan bidcadaas mashaayikhda quraada ee waaweyni waagii hore waa barteen iminka maxamuud khaliil xusari maqaamaadka waa bartay laakiin berigii dambe tadayunan buu uga tegey inuu ku qancay diin ahaan inaynay munaasib ahayn laakiin wakhtigii hore dee waxaweye nimanka quraada way sugi jireen oo way itqaanin jireen qiraa'ada maqaamaadka ku saabsan laakiin markii dambe maxamuud khaliil xusari wuxuu uga tegey tadayunan qaari qira'ada akhrinayo jiidjiidaya ayaa lagu odhanayaa ma garanaysaa waxaan de adigu waxba ka garanaya dee adigu inuu jidjiday waad aragtaa markaasaan odhanaya maqaamaadka maqaama heblaayu ku akrinaya waxaasuu ku akrinaya bal calaa kulli xaal sidaas saxani waxay tahay waxaas in marka aan la gelin qur'aankana in markaa eh, taxsiinka in lagu dadaalo qira'ada la wanaajinayo tajwiidkiisa la barto laakiin xaaje looma qabo maqaamaadka iyo waxa la sheegaayo xaaje looma qabo qadarka qur'aankana laa'iqu ma aha culamadana marka ahlucilmi badan baa sidaa fatwoodoo tilmaamay oo markaa sheegay oo salaf iyo khalafba leh jamaahiirtii salafkuna waa inkiri jireen markay soo baxday waxaana kaaga filan inay bidca tahay wa hada alqismu alawalu min alqiraa'ati bilalxaani almuxaramati musiibatun ubtuliya biha bacdu alcawaami aljahalati waatagaami alkhashama qaybtan hore oo min alqiraa'ati bilalxaani akhrinta qur'aanka lagu akhrinayo alxaanta ah laxannada bimacnaa naqamaadka yani kamanada iyo heesaha markaa naqamaadkoodao kale lagu akrinayo alxaantaasoo almuxaramati tii la xaaraantinimeeyey ah oo taa kamanada iyo heesaha musiibatun waa musiibo ubtuliya biha bacdu alcawaami aljahala musiibadaasoo lagu imtixaanay caammada qaarkood caammada qaarkood ama dadweynaha qaarkood aljahalati cawaamkaasoo aljahalati kuwii wax magaratada ahaaday iyo wataqaami kuwii liitay lagu itixaamay qaar ka mid ah ataqaam waa kuwa ardaashee liitaa ee weliba aqoontooda bimacnaa caqligooduna gaaban yahay xamaaqada iyo danaa'adu kus adduguuma waa alxumqu waaddana'a waa nacasnimada iyo liidashada weeye alkhashamati daalimiinta ah alkhashama bimacnaa aldalama suldaanu khashuum khayrun fitnatin taduun yacnii xikmad baa waxay tidhaahdaa maahmaaha iska noqotay maahmaha carbeed suldaanun khashuumun yacni nin madaxa oo dulmi badan khayrun min fitnatin taduum wuxuu dhaamaa fitna daa'imta fitna daa'imto mar walba iska jirtaa ya yacni nin madaxoo daalima oo dee laga dambeeyo amniga dabdinaya ayaa markaa dhaama waayo dulmiga uu samaynaya waa kooban yahay laakiin fitno badan iyo belo badan buu hortaagan yahay oo hadduu meesha ka baxo laga yaabo inay xadhiggeeda soo goosanayso aladiina yaqra'uuna cala aljanaa'is kuwaasoo janaasooyinka ku akhriya qur'aanka wa fii bacdi almaxaafil xafladaha qaarkoodna qur'aanka ka akhriya wa haadii bidcatun muxaramatun daahira tani waa bidco la xaaraantinimeeyey oo muuqata ya'samu kullu mustamicin ilayha uu dambaabayo mid kasta oo dhegaystaa uu dambaabayo kama qaalahu aqda alqudaa siduu sheegay maawardi uu sheegay waa ah, hadalkii hore aynu ku soo marray mm, fa huwa xaraamun yafsiqu bihi alqaari'u wa ya'samu bihi almustamic wa ya'samu kullu qaadirin calaa isaalatiha waxaa dambaabaya mid kastoo awoodaaya inuu zuuliyo oo zuulin waayey oo beddeli waayey ayaa ku dambaabaya aw cala annahyi canha ama kari karaya inuu reebo ayaa dambaabaya idaa lam yafcal dalika haddaanu sidaa yeelin qad badaltu fiiha bacda qudratii waxaanan ku bixiyey awooddaydii wax ka mida wa arjuu min fadli illaahi fadliga ilaahay waxaan ka rajaynayaa ee allahaasoo alkariimi kii karamka iyo deeqda badnaa ah ee sharafta badnaa an yuwafiqa liisaalatiha man huwa ahlu lidalik inuu waafajiyo suulinta la suulinaayo la baabi'inayo shaygaa munkarkee xaaraanta ah ee mid u helay inuu waafajiyo wa an yajcalahu fii caafiya yo inuu ka yeelo mid kaga sugan yacni caafiya kaga sugan inuu ka yeelo qaala ashaaficiyu fii mukhtasari ilmudani raximahum allahu tacaala wa yuxasinu sawtahu biayi wajhin kaana shaafici wuxuu ku yidhi mukhtasar mudani raximahum allaahu tacaala ilaahay labadoodaba ha u naxariistee shaafici iyo musanibe eh wa yuxasinu sawtahu waa wanaajinayaa codkiisa qaariga akhrinaya ayaa wanaajinaya biayi wajhin kaan weji kastaba ha ku sugnaadee waa wanaajinayaa cod wanaagsan buu ku akrinaya qaala wa axabbu maa yaqra'u xadaran wa taxsiina wa axabbu maa kii waxaan ugu jeclahay yaqra'u ku akhriyo xadaran wa taxsiina ay an yaqra'ahu xadaran wa taxsiina inuu ku akhriyo xadri qiraa'o xoogaa yaro degdega wa taxsiinan muruga gelin ah oo cod markaa muruga gelina uu ku akrinaayo oo cidda maqlaysa yacni qur'aankii khushuuc iyo murugo yacni marka ay uu gelinayo qaala ahlulugati ahluluguhu waxay yidhaahdeen yuqaalu waxaa la yidhaahdaa xadarta alqiraa'ata idaa adrajtaha qiraa'adii baad xadri ku samaysay idaa adrajtaha wa haddaad isdhex geliso walam tumatidha aanad iska jiidjiidin wa yuqaalu waxaa la yidhahda fulaanu yaqra'u bitaxsiin hebel wuxuu ku akhrinayaa murugagelin buu ku akhrinayaa cod murugagelin ah ida araqa sawtahu waa hadduu codkiisa jilciyo oo uu ka dhigo sidii wax murugoonaya yacni uu ka yeelo marka xadrigan loogama jeedo dudubin laga tilmaami maayo layska dudubiyo oo hadramo lagu akhriyo oo codkii markaa qur'aanka layska dudubiyo loogama jeedo laakiin waxaa laga tilmaamayaa iyadoo hadramo aan gaadhsiisnayn oo aanu dudubinaynin oo aanu codkii markaa boobaynin inuu haddana yacni aanu aad u jiidjiidin ee u akhriyo si deggan yacni u akhriyo waqad rawaa ibnu abi daawuuda biisnaadih wuxuu ku soo wariyey ibnu abi daawuud sanadkiisii wuxuu ku soo wariyey can abi hurayrata radia allaahu canh abu hurayre uu kaga soo wariyey sanadkiisa annahu qara'a ida ashamsu kuwirat inuu akhriyey abu hurayra ida ashamsu kuwirat buu akhriyey suuraddaas yuxasinuhaa shibha arisaa waa murugo murugogelin shabbahaysa baroordiiqda oo kale shabbahaysa baroordiiqda waxaa laga tilmaamayaa waa waxa markaa geeridu ay dhacdo haddii waxa weeye ama gabay ama wax la mida la tiriyo oo ama lagu samirsiinayo ciddii laga dhintay ama lagaga warramayo wanaagga ay lahayd cidda markaa dhimatay taasaa waxaa la yidhahdaa risaa baa la yidhahdaa risaana waa bikasri raa oo ra'du waa hoos dhigan tahay rasaa ma aha sida carabada ku caanbaxday ee sida saxani waa arisaa sida inoo dabdisan saasaa saxan kutubta luqaduna ay dabdinayaan qaamuusku saasuu markaa kasra ayuu ku qaydaya sanadka uu ku soo wariyey ibnu abi daawuud xaafidku waa taxsiininaya oo wuxuu odhanayaa sanadku waa xasan fatxulbaariga ayuu ku taxsiininaya wa fii sunani abi daawuuda sunanka abi daawuudna waxaa ku sugan qiila libni abi mulayka qiila libni abi mulayka waxaa lagu yidhi taabicigii la odhan jiray ibnu abi mulayka la odhan jiray ara'ayta idaa lam yakun xasana asawt waxaad ka warrantaa haddaanu ahayn ruuxa qur'aanka akhrinaya mid codkiisu wanaagsan yahay haddaanu ahayn bal ka warran faqaala yuxassinuhu ma istataac wuxuu yidhi wuu wanaajinayaa mastataac intuu kari karo ayuu wanaajinayaa inuu wanaajiyo yacnii intuu awoodi karo inuu wanaajiyo ayuu wanaajinayaa sanadka laftiisa waa la taxsiiniyey inuu xasan yahay baa marka waxaa la tilmaamo baaxisiinta qaarkood ay markaa ku tilmaameen sheekh albaan laftiisu waxaan filayaa inuu taxsiininayo almuhim qiraa'ada qur'aanka la akhrinayo waa in la yska ilaaliyaa in la yska jiidjiido markaa xarafka intiisii waa inaan la dhaafin xaraf waliba xad buu leeyahay alifkii layskama jiidi karo oo layskama wadi karo xarakadii lafteeda layskama jiidi karo haddii layska jiido xaraf baa meesha soo gelaya taana waa sharaxnay oo waa tilmaannay madka markaa waxa weeye uu xaraf ku leeyahayna dee intiisii lama dhaafinayo in laga badiyo ma aha oo ruuxa isagama furna de siduu doono inuu galo miday u furan tahay maaha mucaasiriinta qaarkood ba waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen xadiiskii nebiga sala allahu alayh wasalam qiraa'adiisa ka warramaayey markii caaisho la weydiiyey qiraa'ada nebiga sala allahu aleyh wasalam kaana yamuddu maddan marka waa madayey riwaayaadka qaarkoodoo bukhaariga ku soo arooray baa la yidhi siday ahayd waa madayo wuxuu odhanayaa bismi illaahi maddan alraxmaani maddan alraxiimi maddan ama bismi illaahi bimaddin alraxmaani bimaddin alraxiimi bimaddin marka mucaasiriinta qaar baa waxay yidhaahdeen madkii alifka wax ka badan inuu madaayey baa laga qaadanaya waayo haddii intii alifka inuu madaayo dee intaas xarafkuwa ma jireen marka inuu ka badinaayey oo sii dheeraynayuu ku tusinayaa xadiisku ruuxuna waxa way mas'alada dee inuu isagu iska bilowda ma ah oo nusuusta marka la fahmaayo waa in loola noqdaa sidii markaa loo fahmay diintu ikhtiraac iyo ibtidaac ma aha diintu waa itibaac maadaama itibaac tahay qawl aan lagaaga horraynin yacni in la yskaga fasirto maaha iyaaka wa mas'alatan laysa laka fiiha imaam imaam axmed ibnu xambal muxuu yidhi iyaaka wa mas'alatan laysa laka fiiha imaam waxaan kaaga digayaa mas'alo aanad imaam u lahayn yacni iska jir mas'ale aanad imaam u lahayn wax inaad iska bilaabato adigu saasay ila muuqata intaad tidhaahdo aad iska raacda ma aha oo wadda cusub iska sheexato wadda cusub inaad iska jeexato ma aha waa u tegi doonaa insha allahu tacaala xadiiskaas marka calaa kulli xaal qira'ada waa in la ilaaliyaa in la saxdo qiraa'adana waa in lagu dadaalaa codkana waa in markaa la wanaajiyaa xasaba almustataac qadarka la kari karo fadiila ayaa ku jirta wanaajinta codka la wanaajinayana fadiilaa ku jirta faslun fi istixbaabi talabi alqiraa'ati atayibati min xasani asawt kani waa fasal fasalkaasoo ku saabsan ama ku sugan fi istixbaabi talabi alqiraa'ati akhrinta qur'aanka la akhrinayo in laga dalbo oo la weydiisto in la jeclaysanaayo qiraa'adaasoo atayibati ta wanaagsan ah yacnii cod wanaagsan lagu akhrinayo in laga dalbo in la jeclaysanayo oo la weydiisto min xasani sawti shakhsi codkiisu wanaagsan yahay oo la yidhahdo nagu akhri qur'aanka qur'aanka noo akhri mana maqashii iclam ana jamaacaati min asalafi kaanuu yatlubuuna min asxaabi alqiraa'ati bilaswaati atayiba iclam ogow anna jamaacaati min asalaf in kooxa salafka ka midii yacni saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii iyo ka midii kaanuu yatlubuuna inay ahaayeen qaar doona oo dalba min asxaabi alqiraa'ati cidda qiraa'ada u saaxiibkaa waxay ka dalbi jireen min asxaabi alqiraa'ati bilaswaati atayiba cidda qiraa'ada u saaxiibka ah bil aswaati codadka ay ku akhrinayaan altayibati wanaagsan alqiraa'ati waa masdar marka bil aswaati qiraa'aday ku tacalluqaysaa codadka wanaagsan cidda ku akhrinaysaa dadka u saaxiibkaa ah. akhrinta codadka wanaagsan lagu akhrinaayo cidda u saaxiibkaabay waxay ka dalbi jireen oo weydiisan jireen an yaqra'uu lahum inay qur'aanka u akhriyaan wa hum yastamicuun walxaal hum yastamicuuna ay dhegaysanayaan inay u akhriyaan ayay weydiisan jireen wa haadaa muttafaqun calaa istixbaabih kaasna waa la ysku waafaqsan yahay mustaxabnimadiisa ama sunnanimadiisa la ysku waafaqsan yahay wa huwa caadatu alakhyaari waalmutacabbidiina wa cibaadi illaahi alsaalixiin dalabkaa cidda qiraa'ada wanaagsan oo akhrinta wanaagsan oo codka wanaagsan in la weydiisto qur'aanka inay kugu akhriyaan dhegaysataa dadka akhyaartee wanaagsan caadadooda weeye waalmutacabbidiina kuwa ilaahay caabudaayee cibaadada u saaxiibkaa ah caadadooda weeye wa cibaadi illaahi alsaalixiin addoommada ilaahay ee wanaagsan caadadooda weeye wa huwa sunnatun haabitatun can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waa sunno sugan oo rasuulka sala allahu alayh wasalam xaggiisa ka sugan waqad saxa can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canh waxaa ka asaxay cabdullahi bni mascuud qaala inuu yihi qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu igu yidhi rasuulki ilaahay sala allahu alayh wasalam baa cabdullaahi odhanaya iqra' calaya alqur'aan igu akhri qur'aanka faqultu yaa rasuul allah waxaan ku idhi buui rasuulki ilaahayow aqra'u calayka wa calayka unzil ay a aqra'u calayka waa min baabi xadfi hamsati alistifaam ma waxaan kugu akhriyaa walxaal calayka unzila lagugu soo dejiye korkaaga qaala inii uxibbu an asmacahu min hayrii qaala wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam inii uxibu anigu waxaan jeclahay an asmacahu min hayrii inaan ka maqlo cid kale ayaan jeclahay faqara'tu calayhi suurata annisaa'i xataa ji'tu ilaa hadihi alaaya waxaan ku akhriyey yihi nebiga sala allahu alayh wasalam suuradda suuratu nnisaa baan ku akhriyey xataa ji'tu ilaa haadihi alaaya ilaan aayaddan soo gaadhay fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida aayaddaa ilahan ka soo gaadhay qaala xasbuka al'aan kaafigaagu waa hadda weeye halkaa halkaasaa hadda kugu filan failtafattu ilayhi waan daymoodo waan milicsaday buuhi oo nebiga sala allahu alayh wasalam baan jalleeco eegay fa idaa caynaahu tadrifaan waaba oo marka labadiisii indhood ay marka ilmo daadinayaan rawaahu lbukhaariyu wa muslimun waxaa soo wariyey xadiiska bukhaariya muslim warawa rawa daarimiyu wa hayruhu biasaaniidihim wuxuu soo wariyey daarimi iyo hayrkiiba oo sanadadoodii ay ku soo wariyeen can cumara bni alkhaaabi radia allaahu canhu annahu kaana yaquulu liabi muusa alashcariyi radia allahu canhu dakirnaa rabbana fayaqra'u cindah daarimi wuxuu soo wariyey oo sunankiisa uu ku soo wariyey hayrkiina ay soo wariyeen oo sanadadooda ay ku soo wariyeen iyagoo ka warinaya cumar bnulkhadaab annahu kaana yaquulu liabi muusa alashcariyi inuu ku odhan jiray abuu muusa alashcari radia allaahu canh dakirnaa rabbanaa na xasuusi rabbigayo yani rabbina xasuusi fayaqra'u cindahu bimacnaa qiraa'o nagu akhri qur'aanka nagu akhri qiraa'o aanu rabbi ku xasuusanna macnuhu dhacaya rabbina xasuusi macnahaasaa looga jeedaa annagu aanu xasuusanne rabbina xasuusi oo qur'aan aanu ku xasuusanona waa akhri fa yaqra'u cindahu agtiisa ayuu qur'aanka ka akhrin jiray culamada qaarkood waxay tilmaameen sanadka in dacfi ku jiro ayay markaa sheegeen walaasaaru fii hada kasiiratun macruufa aasaartu xaalay mawduuca ku sugan tahay waa fara badan tahay waana la yaqaanaa waa la garanayaa waqad maata jamaacatu min asaalixiina bisababi qiraa'ati man sa'aluuhu alqur'aana waana dhinteen koox min asaalixiina dadkii wanaagsanaa ka midi waxay ku dhinteen bisababi qiraa'ati man kii akhrintiisa aawadii bay u dhinteen sa'aluuhu isaga weyddiistay alqiraa'ata akhrinta uu qur'aanka ku akhriyo weyddiistay ayay sababtiisa u dhinteen wallahu tacaala aclam horaynu taa u soo aragnay oo zuraaratu bnu awfa ayaa ka mid ahaa oo kitaabka aynu ku soo marray waxaynu tilmaannay qaar kalena inay jiraan ayaynu markaa tilmaannay ina fudayl laftiisuna ka mid buu ahaa caliyu bnu fudayl ibnu ciyaad calaa kulli xaal wuxuu ku tilmaamayaa sheikhu fasalka in yacnii dadka qur'aanka yaqaana ee codka wanaagsan ku akhrinaya in qiraa'adooda la dhagaystaa inay fiican tahay in la weydiistaana inay fiican tahay nebiguna sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bnu mascuud uu weydiistay inuu qur'aanka ku akhriyo saxaabaduna ay ahaan jireen qaar markaa weydiista bacdigood inay ku akhriyaan qur'aanka iyagoo nebiga sala allahu aleyh wasalam ku dayanaya marka waa caado wanaagsan oo dadka wanaagsan ee saalixiintii ay samayn jireen halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatubu ilayk